بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii buluqulmaraan qaybtii sakaadkaanu markaa maraynaa baabu qasmi sadaqaat qasminta iyo qaybinta sadaqaadka ayuu baab markaa u yahay can abi saciidin اlquduriy radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala اllahu calayhi wasalam laa taxil xalaal uma aha oo ma bannaana asadaqatu sadaqada sekada mar allaala marka lasoo aruuriyo ee la qaybinaayo lama siiyo oo xalaal uma aha liqaniy qof hani ah qof hodan ah oo wax heli kara lama siinaayo ilaa likhamsatin shan mooyaane shan qofood oo qani inay yihiin dhici karta ayaa loo ogol yahay koo licaamilin shaqaale calayha sakada ka shaqaynaya dusheeda ninkani zakadii baa loo diray xataa hadduu la yahay shaqadii iyo wixii uu qabtaa lagu siinaya aw caamiliina calayha buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala dadka sakada ka shaqaynaya waxbay markaa ku leeyihiin waa licaamilin calayha aw rajulin ama nin ishtaraaha bimaalihi iibsaday maalkiisa meelkiisa ku iibsaday maxaa loola jeedaa sakadii ayaa inta la soo ururiyey ayaa waxaa loo baahday shay in la suuq geeyo mar allaala markii suuqa la dhigaa la rabaa in qarash lagu soo beddelo kabacdina wixii nafci ah muslimiinta loogu qabto nin qani ah ayaa yimid oo taajira markaa maalkiisii buu sakadii ku iibsaday asagana loo diidi maayo aw rajulan ishtaraahaa bimaalihi aw aarimin nin aarim ah aarim waaye oo markaa uu deemoobay aw aazin ama duule oo duulaamahaya fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa subxaana wa tacaala aw miskiinin maskiin maskiinkaasoo aw miskiini ama miskiin tusadiqa calayha lagu sadaqaystay calayhi korkiisa dheh minha sakadii oo faahdaa hadiyeeyey minhaa xaggeeda liqaniyin qof qaniya u hadiyeeyey miskiin ayaa la siiyey ilaa maskiinku wuxuu kamid mid yahay dadka sakada la siiyo innama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin masaakiinkiiba inta sakadii la siiyey yuu asagana hadiye ahaan u siiyey qof qani ah ka asagana markaa waa qaadanaya oo qaadan karaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa in allah maalin intuu gurigii yimi yuu raashin weyddiistay kibis ama muufa waxbaa loo keenayo maraqii hilibkii aabay buu yidhi malaa la yidhi kaa dabka saar maxaa waaye hilib baa badbadaaya markaasana baryara lagu soo sadaqaystay baryaro waa u sadaqa annagana hadiyuu noo yahay buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam wixii noocaas oo kalea oo qof maskiina inta lagu sadaqaysto haddana hadiye ahaan beddelaa oo nin qani ha ahaada ama qof kale u hadiyeeya booskii sadaqada markaa way ka guuraysaa waxayna markaa isku bedelaysaa hadii rawaahu axmed iyo wa abu daawuud wa ibnu maaja yaa xadiidka wariyeen wasaxaw alxaakim uu saxiix yeelay oo cilla birisaal baa lagu celiyay laakiin waxba uu dhibi maayo irsaalkaasi xadiisku waa saxiix wuxuuna tilmaamayaa dadka hantiilayaasha ah ee xoolaha ayagu iskale ka mid ma aha dadka sekada la siinayo ee sinfaankii iyo asnaaftii iyo qaybihii ayaddu ay markaa tilmaantay sideedii qolo laakiin mar allaala markuu qani yahay kayfiyaddan inuu u qaato markaa waa suuragal xilaal xalaal uma aha ilaa saddexdaa qof qani ah ilaa shantaa qofood maahane kii ka shaqaynayey kumeelkiisii ku gatay qaarim hantiila ahaa oo deemoobay qaazi ilaahay jidkiisa subxaana wa tacaala ku duulaya miskiin inta lagu sadaqaystay asagana nin hani ah hadi ahaan markaa u siiyey an cubaydillaahi bni cadi an cubaydillaah وcan cubaydاللaahi بn cadي أna rajulayni laba nin ayaa xadaثaahu waxay uga warameen ninka lagu magacaabo cubaydillaah annahumaa labadoodu atayaa inay u tageen rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam labadaa nin baa nebiga u timid sala allahu calayhi wasalam yas'alaanihi ayagoo su'aalanaya nebiga min asadaqati sadaqadii wax laga siiyo sakadii ayay markaa weyddiisteen faqallaba fiihima wuxuu ku gedgediyey dhexdooda albasara indhihii aad buu u fiiriyey rasuulka sala allahu calayh wasalam fa ra'aahuma eh, wuxuu arkay jaldayni inay yihiin laba ninoo xoog badan suuqa hadday tagaan ka xamaalan karaan way kakan yihiin laba ninoo jaldayn ah oo qawiyeynahoo xoog badan inay yihiin faqaala wuxuu yidhi nebiga in shi'tumaa haddaad doontaan waa idin siinayaa laqad shakada haddii aad idinku doontaan waa idin siinayaa walaa xadda laakiin dheef iyo nasiib fiiha kuma lahaa liqaniyin qof hani ah walaa liqawiyin mid xoog badanoo muktasibin kasban karoo shaqaysan kara oo in allaale intuu suuqa taga wax soo dhacin kara maaha dadka loogu talagalay dadka daciifsan oo ka tabar daran oo aan kasar awoodi karin oo aan istaagi karin oo aan shaqayn karin baa jira ilaahay wuxuu idin siiyey kasabkii wixii sabab u noqon lahaa awooddii iyo xooggiiya alla idin siiyey inaad suuqa gashaan waaye marka oad wax soo dhacsataan laakiin haddii aad leedihiin annagu waa qaadanaynaa idinkoon xad iyo dheef ku lahayn waa idin siinaa buu dhaha rasuulka sal alla alai laakiin ogaada idinka ma lihidiin dadkii loogu talagalay ma tihiin ninkaa tacaabigaca ah wuxuu leeyahay laba nin ayaa u warramay cubaydlaahi bni cadiyi anna rajulayni laba nin ayaa xadaaahu waxay u xadieenay u warrameen annahumaa labadoodu atayaa rasuula allahi inay rasuulkii alla u tageen ama u yimaadeen yas'alaanihi ayagoo nebiga su'aalanaya min asadaqati sadaqada xaggeeda zaka in la siiyey rasuulka weyddiisteen rasuulkuna faqallaba fiihima waa ku wareejiyey oo wuxuu ku gedgediyey ayaga albasara araga si fiican buu u fiiriyey rasuulka sida ay yihiin iyo qaabkooda iyo xooggooda iyo indhaha la raacay fa jaldayn buuba arkayba waaba laba ninoo karti leh xoog badan kasbi karaa shaqana awoodi karaa fa in shi'tumee haddaad doontaan waan idin siin buu dhahay nebiga sal allah alيh wasalam walaa xada fiiha lianiyin laakiin sakadan iyo sadaqadan dheef iyo nasiib kuma laha qof hani ah walaa liqawiyin oo muktasibin muktasib markaa ah macnaha sababan kara shaqo inuu aado oo wax soo saarta kari kara iyo nin taajir ah labada looguma talagelin labada markaa lama siinayo qofna dhaqaaluu taajir ka yahay qofna caafimaad iyo badan iyo xoog buu ka yahay markaasaa laga yaabaa inuu baxo kadibna wax soo kasbo kii noocaas ahaabaa maanta laga yaabaa inuu dadka dawarsado dadka markaa tuugsado laga yaabaa inuu bannaankaa fadhiisto waxa laysiiye yidhaahdo xaaladahaasoo dhan baa markaa la diidayaa qofkiiba xoog leh xoogu waa waxyaabaha ugu qiimaha badan ee ilaahay subxaana wa tacaala qofka bini aadamkaa ku manaysto iimaan xoog badan jasad xoog badan wax xoog badan haddii lagu siiyo inna khayra man istaajarta alqawiyu lamiin bay tihi gabadhii mataqaanaa aabbeed ninka u tilmaantay aabbow ninkaa noo kiray bay tihi ha shaqeeye yaa abati istaajarhu inna khayra man istaajarta wax la ijaarto oo shaqo loo dhiibto waxaa u fiican midka qawiga ee xoogga badan haddana amiinkii karta aaminka ah lana aamini karo odaygu wuu dareemay gabadha ishaaradeedee wuxuu yidhi innii uriidu an uunkixa ka ixdabnataya haatayn idin xoog iyo ammaano haddii gabar kugu ammaanto wax kuga dhiman markaa ma laha saa darteed baa qiimo iyo wanaag dadkii u dhinayno qofka muslimka waxaa la rabaa inuu ahaada xooggiisii kartidiisa mid ugu adeegi kara diinta islaamka iyo naftiisa muslimiinta iyo dhammaan cid allaala ciddii wax loo qabto u baahan rawaahu axmed wa qawaahu waa qawiyo xadiiska xoog weyn uu leeyahay buu yidhi waa abu daa'uud iyo wannasaa'iyu xadiidkuna waa xadiis saxiixa isagana wuxuu tilmaamayaa labadaa qofood inaysan kamid ahayn dadka sakooyinka la siiyo wa can qabiisata bin mukhaariq alhilaaliy radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ina almas'alata wax waa dawarsiga ama tuugsiga laa taxilu xalaal uma ah inuu qofku qof wax su'aasho ilaa liaxadi alaain saddex midood ma ahane saddex mid ka mida haddii qofka laga helo waa u bannaan tahay koow rajulun waa nin taxamala xambaartay xamaalatan xamaalad buu dhabarka u ritay fa xallan lahu lmas'ala mas'alebaa u bannaan xataa yusiibahaa ilaa uu ka helo umma yumsik kadibna waa ka istaagayaa maaha inuu sii wado inuu sii macmacaansada markaa ma aha waa inuu ka joogsadaa ka labaad warajulu nin waaye asaabatu ay asiibtay jaayixatun musiibo ixtaajad jirid goysay maalahu maalkiisa hal mara hantidii ulaa ka wada gubatay intay haafa u timid faxallat lahu lmas'ala mas'alad baa u bannaan xataa yusiiba ilaa uu ka asiiba qiwaaman wuxuu ku istaajiyey min cayshi nolosha ka saddexaad warajula waa nin asaaba tufaaqa faaqa ay markaa asiibtay hal mar kama baabi'ine aayar aayar bay xoolihiisii u baaba'een xataa kaa ka dambe wax la siin maayo oo uma bannaana xataa yaquuma ilaa ay u istaagaan alaaatu saddex oo min dawi xija ama xijajin saddex oo akhyaarnimo u saaxiib ah caqli iyo karti iyo go'aan iyo oo min qowmi weliba qoomkiisii ka mid ah saddex oo akhyaar ah oo dad aad iyo aad xija u saaxiiboo caqli iyo garaad iyo dhugmo iyo diin leh oo qoonkiisa ka mida ay kacaan oo ay dhahaan laqad asaabat fulaanan hebel waxaa asiibtay faaqa faaqad baa asiibtay zaaraa asiibtay iyo faaqri iyo faqri fa xallan lahu lmas'alatu in mas'ala u bannaan ninka inuu dadku wax weydiisto xataa yusiiba ilaa uu ka hela qiwaaman min caysh famaa siwaahunna wixii saddexdaa ka soo haray oo min almas'alati tuugsi ah yaa qabiisatu qabiisow suxtun waa xaaraan ya'kuluhaa uu cunayo saaxibuhu saaxiibkiisa suxtan xaraan saddexdaa wixii ka soo haray haddaad intaad istaagta ii kaalmeeya aad dhahdo oo aad dawarsi waxyaabo kale la timaado ilaasaan soo tilmaannay qof mataqaanaa sultaan ahoo oo ku saaxiib ah xoolihii inuu gacanta markaa ku haayo wixii ka soo haray suxti waaya buu dhahay nebiga akaaluuna lisuxti buu ila subxaana wa waa kuwa cunita cunibadan mataqaanaa xaaraanta rawaahu muslim baa xadiidka wariye wa abu daawuud wabnu khusayma wabnu xibbaan waa xadiid saxiixa wuxuu tilmaamayaa saddexdaa ruux in loo xalaaleeyey inay dawarsadaan inay dadka wax weyddiistaan saddexdaa wixii ka soo haray laakiinse qofkii mas'alo wax ku qaata oo baryo wax ku weyddiista oo ummadda soo hor istaaga waa suxti buu dhahay nebiga qabiisan waa suxti oo ya'kuluha saaxiboo ya'kuluha uu cunahayo saaxibuhu suxtan xaraan saddexdaa qofood waxaa ugu horeeya ee nebigu uu yidhi ina almas'alata mas'alada iyo waxweyddiisigulah walaa taxilu uma bannaana ilaa liaxadi alaain saddex mid ka mida maahane rajulun taxamala xamaalatan ninbaa dhabarka wax u ritay fa xalat lahu lmas'ala u bannaan see loola jeedaa waxaa loola jeedaa laba qofood oo ishaysatoo toorey iyo midi iyo qoryo isku haystaa ee isdili rabaa kanna dhahaya hantidayda isii kanna dhahaya ma hayo war intaasaan kuu sugay haddii kale waa ku dilaya waa kala dhex galay war saaxiibo dhaaf buu yidhi wixii dhan anaa ku siinaaye wixii buu taxaa u soo qaatay qabiilooyin baa dagaalamay waa lagu kala maslaxaynayey dhibaato fara badan baa ka dhici rabtay sabab buu u noqday wixii ma haayo meel uu ka keena ma yaqaano laakiin dadka baaba'aya iyo ummaddaa dhimanaysuu rabay inuu ku badbaadiyo dhabarkuu u ritay anaa bixinaya dhaafa buu yidhi maalin hebelna ha laygu yimaado xaguu keena ma haye waa inaan u gurmanaa marka waa inuu dadka soo dhex galaa waa inuu dhahaa waxa la keeno waa inuu dadka weydiiyaa xaaladda noocaas way u bannaan tahay qofka waxyaabo badan buu qabtay muslimiin badan buu badbaadiyey dhiig ayuu badbaadiyey xoolihii waa laysugu darayaa dadkuu hor imaanayaa waa la siinayaa wixuu markaa ku maslaxaynayaa xataa yusiibahaa hal milyan buu soo dabarka ritay halkii milyan buu helay uma yumsik waa ka istaagayaa inuu sii macaansado alla baashi waa fiican tahay hal milyan baa soo caroota an boqol ku darso isdhoo markaa maya uma yumsik waa inuu ka istaaga haddana ka labaadu rajul asaabatu jaa'ixa ixtaajat maaluhu maalkiisiiba ijtaaxisay macnaha ijtaaxad waxay jirid goysay musiibo rabbaaniya hal mar u timid caawa shalay taajir buu ahaa maanta taajir buu ahaa caawa dhulkuu maray wax uu haystaa male hantidiiba halmar gubatay aafo kalaa u timid dhibaato kalaa asiibtay wuu istaajinayaa wuxuu noloshiisa ku istaajiyo inay ninkii shalay wax ahaa ee sakada bixin jiray ee loogu tegi jiray shaxaadka ee ummadaha shaaha ka bixin jiray oo maanta gacan maran ayna sibay xaaladeedu tahay qaalxa ninka noocaas ahna inuu wax weyddiisto nebigu u baneeyey sal alla calayh wasalam xoolihiisii bay hal mar jirid goysay asagana waxaa u bannaan faxallat lahu almas'alatu xataa yusiiba qiwaaman min caysh hadduu soo bilaabaya marka wuxuu noloshiisa ku istaajiyo iyo meel yar yarya gaarigacanoo nacnacyow saaro waxbaa loo abaabulayaa wixii buu dadka weyddiisanayaa intaa kadib waa ka istaagaa asaan asagana ka saddexaad warajulun asaaba tufaa ninkaana wasaarad ama faaqa iyo abaar baa asiibtayoo wixii baa ka dhammaaday xataa yuqiima alaaata oo min dawi lxija saddex nin oo caqli u saaxiib oo min qowmihi qoomkiisa waa inay dhahaan intay u markhaati kacaan laqad asaabat fulaanan faaqa fa xalat lahu lmas'ala kaana mas'ala u bannaan um hadduu soo dhexgelayaa xataa yusiiba qiwaaman min caysh famaa siwaahunna wixii ka soo haray saddexda oo min almas'alati dawarsii waxweydiisi ah yaa qabiisatu qabiiso suxtun waa oo ya'kuluha saaiboo suxtan saaxiibkuu xaaraan cunayo waa qofka markaa sameeye rawahu muslim wa abu daawuud wabnu qusaym wabnu xibbaan xadiid saxiixa wa can ilmual bn rabiica bin xaad radi allahu canhu wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam nebigii ilaahay wuxuu yidhi inna asadaqata sadaqadu laa tanbaqii uma liali muxammadin reer muxamed innamaa hiya awsaakhu nnaas waa dadka awsaakhdooda waa wasakhda dadka saa darteed wax ay fara ku dhaqdeen biyo ay fara ku dhaqdeen oo kalaa laga dhigayaa way isnadiifiyeen qad aflaxa man tazakkaa qofkii istahiraan aa liibaanay saa darteed xoolihii wixii laga bixiyey xoolaha laga nadiifiyey oo wasaq laga bixiyey waxaad naftaada ka bixisay naftaad ku nadiifisay wasaq aad iska bixisay reer muxamed uma bannaana marka ayagaa aahir ah sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala inamaa yuriidu allah liyudiba cankum risa ahla albayt sida ilah tilmaamay subxaana wa tacaala wayuaahirakum tadhiira marka waa dad ayagu nadiif ahoo daahir ahee wasakda dadka ka baxda owle markaa uma aha nebigaan u sadaqaynaa iyo xaaladaasaa la gaara buu soo gadaya markaasuu le nebiga u qalaa iyo nebiga asagoo nool diiday wa fii riwaaya wainahaa laa taxillu limuxamed walaa biali muxamed al muxamed iyo muxamedba uma bannaana rawaahu muslim baa xadiidkaa wariya taana waxay tilmaamaysaa rasuulka sala allahu calayh wasalam in la yidhi adiga waxaad cuni lahayd iyo waxaa la yeelay warankiina harkiisa hoostiisa meeshaa ka soo baxsaa la yidhi wixii laakiin ummadahani waxaa laga qaado masaakiin iyo faqiir iyo agoon iyo itaam iyo garoob iyo wax noocaasaa markaa iskale raganimii khayr bay tilmaamaysaa wa can jubayr bin mutcim qaala wuxuu yidhi ma shaygtu waan soconay ana anii wa cumaan ibnu cafaan radia allaahu canhu ila alnebiy nebiga xaggiisaan soo aadnay sala allahu calayhi wasalam faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow acdayta waad siisay bani muallib min khumusi khaybar khaybar qumuskiisiiba wax ka siisay wataragtanaa annagana waa naga tagtay wanaxnu annaga iyo wahum ayagu bimansilati waaxid hal boos baan kuu joognaa hal boos iyo mansilo waaxid baanu nahay faqaala rasuulku wuxuu yidhi innamaa banu iyo wa banuu haashim shayun waaxidun shayun waaxid waa shay keliya rawahu lbukhaariyu hal shay ayuu markaa yahay aalubaydka la tilmaamayaa aalrasuul yaa loola jeedaa aalubaydka waa reer cabdilmanaaf reer cabdilmanaaf afar jilid bay markaa ka kooban yihiin afarta jilid waa bani haashim oo nebigu ka dhashay waa bani mualib waa bani mualib oo meesha ku qoran iyo reerwaa e, e, e, reer mataqaanaa cabdishams oo cumaan ka socdaa iyo reer bini cabdidaar oo jubayr markaa ka socda afartaa jilib waa marka reer cabdishamsi iyo reer bani daar siin rasuulka sal alla alih wasalam khumuskii khumuska kama siinin laakiin yuu siiyey reer bani haashim iyo reer mualib marka labadaa nin ee cimaan ah iyo jubayr waxay ka kala socdaan jubayr bin mucim oo reer bani cadiy ah iyo cumaan ibnu cafaan oo reer bani cabdishamsi ah labadoodu rasuulkay u yimideen ayagoo dacwo ah waxay dhaheen rasuulkii allo actayta bani mualib min khums khaybar waad wax ka siisay wa taragtana annagana waad naga tagtay wa naxnu wahum bimansilati waaxid baan markaa nahay hal mansilaa nahee maxaana loo siin waayey rasuulku wuxuu ugu jawaabay innamaa banu muطalib iyo wa banuu haashim shayun waaxid waaye labada rasuulku waa siiyey sal alla alih wasalam taasaa marka waxay tilmaamaysaa ee reer bini cabdimanaaf laftigoodu dhammaan inaysanayn dadka khumuska la siinaayo inay ayagu dhammaantood markaa ahayn laakiin aal ahaan marka la fiiriyo ay yihiin rasuulka sal alla alيh dadkii xaggiisa uu ka dhashee reer bani haashim aha iyo reer muطalib waayo labadaa qabiil waxay garab istaageen rasuulka sal alla alيh wasalam wakhtigii dhibaatada lagu sameeyey islaamnimo iyo gaalnimo labada way garab istaageen ama labadan kale ee reer bani cabdidaar iyo reer cabdidaar iyo reer cabdishams ayagu waa dadkii ka soo hor waa mar allaala markii nebiga iyo dadkiisa la wada gooyey dadkii gaalada raacay markay ahaayeen marka saa darteed isku mansilo ma tihiine reer banilmuطalib iyo banuu haashim waa shay waaxid ah rawahu lbukhaariyu wacan abi raafic radi allahu canhu ana الnabiya sal اllahu calayh wasalam bacata wuxuu diray rajulan nin cala sadaqati sadaqada ayuu u diray oo min bani makhsuum faqaal ibni raafic baa wuxuu ku yidhi asxibnii fa innaka adigu tusiibu minha waxbaad ka helaysaaye abi raafi wuxuu leeyahay nebiga sala allahu calay waslam baa nin diray wuxuuna u diray sadaqadii reer beni makhsuum in la soo aruuriyo ninkii la dirayba abi raafic wuxuu ku yidhi ninyahow iraac shaqaa nebiga ii diraye soo baxa israacna hawshan isla soo qabano inta wixii ka dambeeyana fa innaka tusiibu minhaa waxbaad ka helaysaa faa'idaa kaa soo qaala wuxuu yidhi maya xataa aatiya nebi ilaa nebiga aan u tago waa dhaqanay saxaabadu lahaan jireen sideedaba ilaa nebiga uu kala bixiyo ay wax weyddiiyeen kuma dhaqaaqi jirin niman baahan baa soddon neef oo arya maalin helay markay heleen oo la siiyey nin xanuunsaday bay faatixa ku tufeen soddon neef oo arya markii loo soo tiriyey yeedheen noo qaybiya markaasay dheen isqabteen warsuga aanba iska baahnaanee ma cuni karnaa ma noo bannaan tahay masamay marka hore aan nebiga weydiina sal alla alih wasalam baahidii oo lagu jiraa nebiga loo yimid sal alla alih wasalam rasuulka allah saasaa dhacday abi saciid baa hogaaminayay maxaa ku ogeysiye buu dhaa faatixadu inay ruqyo tahay wax laysku tufa inay tahay maxaa ku ogeysiiyey ninka dabaqaloc baa qaniinay markii ugu horraysana qisadu waxay leedahay way u yimaadeen waxna siiyay dhaheen waa loo diidey waa u diideen martiqaadkii mooryaan ma aha waa ciidan muslimiin ah oo ilaahay tarbiyeeye nebigu tarbiyeeyey oo diinta islaamka ku socdo xoolo islaameed aan ku xadgudbaynin ciidan maa marka wax loo diida ayagoo loo diida isaga dhaca oo xaafadda intay dhex galaan dadka dhaca geeskaasay iska fadhiisteen meel bannaan ah amar ilaahay boqorkii meeshaa la qaniinoo bahal qaniinay cawaadkiisaa baxaya caacdaasuu ku haya wax kastaa loo sameeyey dakhtara loo wacay daawaa la siiyey dhakhtar wal waxbay u tari waayeen dadku isku caqli ma aha qola waxay soo jeediyeen niman yahow oode sayidkeennina waa la qaniinay waxna waa u ordnay waana u tari la'yahaye iyo kooxda meesha degan haddaan u tagno laga yaa wax anfac in laga helo waa loo yimid war niman yahow waxaa la qaniinay sayidkeenniiye wax anfac maysaan haabay dhaheen waa tufaynaa laakiin idinkugu tufi mayno ilaa joclaadna siisaan wax aan cunno iyo mushaar iyo iyo mataqaanaa wax mataqaana ujro ah inaad na siisaan waayo martiqaadani weydiisan waa noo diideen anagoo idinkugu tufimayna buu yidhi ilaa aad wax noo samaysaan sida loo gorgortamee loo gorgortamee saton neef oo ari ah ayaa lagu heshiiyey abu saciidaa soo baxay waa yimid alxamdu ku akhriyey riwaayada qaarkood saddex toddoba hal wax la sheegana xaaladda noocaas markuu tii u dembeeyey faatixadii dhammeeyey waxaad mooddaa damarku xidhnaa in laga furay isla markii waa ka booday oo ka kacay markaasuu yidhi nimankaa nima yaab leh waa iigu oofiya waxay aad kol ballan qaadeen soddon neef oo ari ah yay soo kaxaysteen raggii halkii neefoo ari waa meeqa kiilo labaiyo toban saddex iyo toban soo afar iyo toban qaarkood markuu wey lix toban baa laga yaaba inuu gaaro nin kasta shan iyo toban kiilhilu wataa hal rooti iyo shaahday sii lahaayeen saakay meeshay ku ekaan lahayd ayagoo xaaladdoodu saa ay tahay ayaa waxay dheen noo qaybiya waayaya soddone ahayqo ninkiiba hal neef arya ku aadaaya mayay dheen dhaafa war horta waxaa xalaal miya mise ma aan nebiga weydiina sal alla alih wasalam taasaa naga maqan marka maanta diinta ha dambaysee cunitaanka ha horreeya maayo maanta zaman baa la gaari doonaa buu dhahay nebiga dadkaysan u kala aabayin awa min xalaal awa min xaraam waxaan xalaal miya mise xaraam waay suuqa dhex galbal waxaan xalaal miya mase xaraam waay zaman aan loo aabayeen see wax lagu helaa see jeebkaaga ku soo gashaa ilaah iyuu noqon weligii subxaana wa tacaala see loo heli karaa besa maanta taala nebigaa loo yimid sal alla alih wasalam bay uga sheekeeyeen maxaa ku ogeysii buu dhahay annahaa ruqya inay ku tufid war waad asiibteena qaybsada anigu darabu dhahay qaybta nebiga sal alla alih iga siiya wuxuu leeyaha rasuulka sal alla alيh wasalam khatiradooda wanaajinaya markuu cuna dhaho iyo markuu la cuno way kala niyad fiican tahay marka xaaladaas waxay tilmaamaysaa in eh, qofka sadaqada ay tahay shay xaaladeedu markaas ahay marka nebiga sal alla wasalam bacaa wuu diray rajula nin cala sadaqati bani makhzuum qaal ibni raafic ayaa wuxuu ku yidhi asxibnii iraac fa inaka tusibu minah waad helaysaaye iskama raacin wallahi fursad waaye iyo gasha iyo ka faa'iidaysa iyo ma ku soo maraysa tan mar kale iyo waa jirtaa soo maaha tan maa mar soo maraysa iyo inay tu ka fiican ku soo martaa suuragal ah qaala wuxuu dhahay ninkii xataa aatiya nabila nebigaan u tago oo fas'alahu aan soo weydiiyo faataahu faasa'alahu waa u tegey abi raafic nebiguna soo weydiiyey abii raaficna wuxuu ahaa waxa iska laha markii hore cabbaas waa nebigu u diyeeyey rasuulkaa xoreeyey sal اllahu calيh wasalam ninka abi raafica faqaala wuxuu uhi nebiga alqawmi qoomka mowlahoodu min anfusihim naftooduu ka yahay adiga anagaad naga mid tahay wa ina anaguna laa taxil lana sadaqana oma bannaan ka warma aduu raaci dhibaatay ahaan lahayd sadaqada wax ma laga siinaayo sababtu waxay tahay waa mawlanadi mawluhuna qoomka ayuu ka mid yahay mawla alqawmi min anfusihim naftooduu ka mid yahay wa inna annagu haddaad adiga naga mid tahayna laa taxilu lana sadaqa sadaqada ma bannaana rawa axmed waalaau ibnu khusayma wabnu xibbaan xadiisku waa saxiix wa can salim bin cabdillaahi bni cumar can abiihi aabbihi wuxuu ka wariyey anna rasuula allahi rasuulkii alla sala allahu calay wasalam kaana wuxuu ahaa siya cumara alcaطaa cumar buu cato siin jiray mar kastoo gorimaad wax buu siin jiray fayaquul cumarna wuxuu dhihi jiray acطihi afqar minii qof iiga baahi badan sii rasuulka allah ani waxaa iska haystaaye bal qof kala sii anigu maanta qurac waa haystaaye qofanaysan sii maanta wax waa haystaa qof iiga baahi badan sii saasuu markaa dhahaya cumar fayaquul acطihi rasuulka allah sii afqara minii qof iiga baahi badan xaggayga fayaquul markaasuu rasuulku dhahay khudhu qaado fatamawalhu maal gasho u shaqayso oo ku tijaarayso aw amase tasaddaq bihi sadaqayso wamaa jaa'aka wixii kuu yimaada min haada almaali xoolahan ee kan ah wa anta hayru mushrifin adoon u hanqaltaagin walaa saa'ilin aadan weyddiisanin fakhuduu qaado wamaa laa waxaan saa ahayn falaa tutbicuha raacraacsiinin nafsaka nafsadaada wixii kaa maqan ha u hanqaltaagin wixii ku yimaadana ha ibnu cumar wuxuu ahaan jira markaa wixii ka dambe wixii la siiyana ma diidi jirin waxna ma weydiisan jirin xaaladiisa saasay markaa ahaan jirtayo wixii ku yimaada xoolaha adigoo adigoo mataqaanaa aana weydiisanin una hanqal taagin qaado maxaad ku samayn kartaa waad ku bayac kartaa waa maal gashanaysaa haddaad doonto waad sadaqaysan kartaa haddaad doonto waa meelaad dhigan kartaa waa wixii kuu yimaadaa marka qofku wax la siiyuusan diidin wixii laguu soo taaga maya ha dhihin dadka war ka mid ah maya maya wuxuu soo ag istaaga dad masaakiin wax loo qayqaybinaayo wuu ag taagan yahay way soo gaaraysaa maymay ani masaakiinta kugu jira buu leeyahay miskiin miihi lama dhaho waa la qaataa wax allaala wixii lagu siiyo adoon weyddiisanin qaabuu dhahay rasuulka sal alla alay waxaan lagu siin soo ma aha ha u hanqaltaaga waxaan nala siinna waa u hanqaltaagnaa wixii nala siiyna waa ka faannaa maanta waa dhibaatada jirta kitaabu siyaam siyaam ayuu kitaab u yahay dhowriy toban maalmood bil nooga dhiman subank la soomo iyo marti noo timaado ayaa loola jeedaa rabbi subxaana wa tacaala bishaa wuxuu nooga dhigay bilqayim oo aad iyo aad u khayr badan waa martina jecel annagana aan jecelnahay saa darteed bay sanadkii mar nagu soo wareegtaa dembiyaashay dadka ka hurguftaa dembi dhaaf badan bay kasbadaan naartaa looga xoreeyaa ilaah subxaana wa tacaala ayaa ugu talagalay muslimiintu inay u noqoto bisha bil fursad leh waa mawsim cajiib badan haddii rabbina gaarsiiye aad ha looga faa'iidaysto bishaa nagu soo socotaa istiqbaal wanaagsanna ha la sameeyo si fiican aan u soo dhowayno intayna noo imaanin markay noo timaadana si fiican aan ula dhaqanno sababtu waxay tahay waa bil qadarin iyo leh in dhexdeeda macaasi lagu sameeyo waa la laalaabaa in taaca lagu sameeyana rabbi baa kugu jeclaada subxaana watacaala marka siyaam luqada waa imsaaq baa la yidhaahdaa waa wax layska dhaafoo laga reebtoonaado xagga sharcigase waa cunitaanka cabitaanka iyo wax allaale wixii wax afuriyoo laga tago min tuluuci ilfajr laga bilaabo ilaa quruuc shams laga gaaro ilaa qoraxda dhicitaankeeda macaniya ayaduni ay la socoto wa abi hurayra radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal اllahu calay wasalam laa taqadamuu ha kala hormarina ramadaana ramadaanka bisawmi yawmin walaa yawmayn maalin ama laba maalmood soonkooda ha kala hormarina macnaha ramadaanko hal beri ka dhiman ama laba maalmood ka dhiman ha soomina ilaa rajulun nin maahane kaana yasuumu sawman soon soomi jiray falyasumhu kaha soomo muttafaqun calayh caadadaad lahaan jirta isniin i khamiis inaad soonto maanta waa khamiis waana maalintii shacbaan ugu dembeeyey berina waa ramadaan waadna soomi jirtay weligaa xaaladda markay saataa qofka uu soomi karaa waa loo ogol yahay laakiin dadkeena kale caadiga ah oo aan soomi jirin mar hadii berita soon waay la dhoo ama laba maalmood ka dhiman soonka waa la joojiyaa waxaanoo imaan doontas ramadaan hadduu nus gaaro xataa soonka joojiya ilaa hore qofka u wadi jiray soonka maahane saa darteed in la soo dhoweeyo soonka oo wax yar loo nasto hal maalin ama laba maalin aad bay markaa u fiican tahay laa taqadamuu ha kala hormarina ramadaana ramadaanka bisawmi yowmin maalin soonkiisa walaa yowmayn iyo laba maalmoodba ilaa rajul nin maahane kaana yasuumu sawman soon buu soomi jiray soon dabdaabiyi caadi u lahaan jiray baa jira falyasuma kaa kama reebtoona waa soomi karaa xataa hadday berisoon tahay way maanta ugu soo aada muttafaqun calayh waan cammaar qaala wuxuu yidhi camaar man saama qofkii sooma alyowm maalinta alladii yoonkaasoo yushaku fiihi lagu shakisan yahay faqad casaa abalqaasim abalqaasim buu caasiyey macnaha abاlqaasim waa rasuulka wadakara wuxuu xusay albukhaariy tacliiqan oo sanhu lhamsada way xidhiiriyeen wasax ibnu khusayme xadiisku uu soo celay ibnu xibbaan xadiidku waa xadiis saxiixa wuxuuna tilmaamaya yowmu shaki lama soomo maalintay dadka ku shakisayn way dhalatay iima dhalanin waynoo imaan doontaa haddii maalinta sagaal iyo labaatanka shacbaan la gaaro habeenka soddonka bisha waa la fiirinayaa waa suuragal inay dhalato waayo bilaha ee cirka ka dhasha ama waa sagaal iyo labaatan ama waa soddon wax ka yar iyo wax ka badan ma jiro naxnu qoom umiyiin aan nahay buu dhahay nebiga oon wax qorin waxna akhrin ashahru hakada haakada wahaakada ama waa sagaal iyo labaatan ama soddon buu dhahay nebiga sal alla calah wasalam marka sagaal iyo labaatan inay shacbaan ku dhammaato waa macquul muslimiinta dhammaan waa in bisha la fiiriyaa haddii la arko waa la soome haddii la arki waayo ama daruur qariso oo yomshaki ay tahay markaa la soomi waayo waa maalinta soddonka ay tahay shacbaan dadkan aysan xaqiiq fiican markaa haysanin cammaar ibnu yaasir baa qada loo keenay markii loo dhiga rag la fadhiy wuxuuna soo dhowaada cuna dad baa soo dhawaada dadna wuxuu dhaani waa soomanahay markaasuu waxayna ahayd maalin shaki ah oo soddon uu yahay ramadaan markaasuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi man saama alyowm alladii yushaku fiihi faqad casaa abalqaasim abalqaasim buu markaa caasiyey rasuulku markaa ku caasi marka camaar saasuu ku keenay xadiiska wa can camaar bin yaasir qaala man saama alyowm sidaa darteed buu dhahay rasuulku wuxuu yidhi in huu ninkaa caasiyey abalqaasim marka yaamta shakiga ah lama soomo wacan ibni cumar radi allahu canhuma qaala samictu rasuula allahi baan maqlay yaquul asagoo odhanaya idaa ra'aytumuuhu haddaad aragtaan bisha fasuumuu sooma waidaa ra'aytumuuhu haddaad aragtaanna faaftiruu afura fain humma haddii la daboolo oo la qariyo calaykum korkiina faqaduruu lahu uqadara muttafaqun calayh uqadar way noo imaan doontaa wixii markaa loola jeedo walimuslim fain uqmiya haddii laydinka dabooloo la qariyo calaykum korkiina faqaduruu lahu alaaiina soddonka qadara buuxiya macnaha oo haddii sagaal iyo labaatanka caawa soddonka bisha la arki waayo ama daruur ay markaa jirto amase laydinka daboolaba soddonka u dhammaystira shacbaan buuxiya macnaha wlilbukhaariy faakmilu lciddata alaaثiina tirada soddonka dhiga walahu waa bukhaari min xadiid abi hurayra faakmiluu ciddata shacbaana alaaثiina tirada shacbaan soddonka buuxiya saasuu markaa rasuulku yidhi sal allahu calayh wasalam intu waxay tilmaamayaan bisha aragtiyaa lagu soomaa aragtina waa lagu afuraa haddiise la arki waayo oy dadku sagaaliy labaatanka ku arki waayaan soddonkaa la buuxinayaa bisha dhalashadee shawaalkana waa la mid oo soddon sagaal iyo labaatan markuu ramadaan yahay sidoo kale loo taxariyaa la raadinaya haddii saanoo kale ay dhacdo ramadaankaa la buuxina marka soddonka haddii bisha la arkana sagaalabaaanido maanta ramadaan ah beri waa la ciidayaa saasaa markaa loola jeedaa oo rasuulku wuxuu yidhi sal alla calah wasalam idaa ra'aytumuuhu haddaad aragtaan bisha fasuumuu sooma waidaa ra'aytumuuhu haddaad aragtaan haddana faaftiruu afura aragti ku sooma aragti ku afura fain humma calaykum haddii la qaryo la daboola dushiina faqduruu lahu muttafaqun calayh uqadara oo u qiyaaso u buuxiya eh, limuslim ramiya calaykum faqaduruu lahu alaaiina soddonka u qadaroo u buuxiya walilbuqaari faadmilu lciddata alaaiina walahu fii xadiid abi hurayra radia allahu canhu faakmiluu ciddata shacbaan bishacbaanka soddonka u kaamil yeela can ibni cumar radi allahu canhuma qaal wuxuu yidhi taraa annaasu dadkiibaa fiirfiiriyey alhilaala bishii barta laysugu iiqiiqo dadkiiba istutusiy waa taasa ma dhalan waa ta meesha ila marka hore waa la fiirin jiray bisha meelahanoo kale lama joogi jirna meel cajaa'ib badan oo dhagxaan inta la koro iyo derbi yar ah bishii waxaa loo arki jiray si cajiib badan goormee noogu dambaysa bil la arkaba soddon sanayaa bil arkayba waa ma jirto waxaa laysaga soomaa idaacadaha iyo waxyaabaha maahee ilaahi subxaana wa tacaala bisha wuxuu u soo dhaliyaa yas'aluunaka can اlahilla qul hiya mawaaqiitu linnaas wاlxaj walaysa albir sida ilaahay aayadda ku tilmaamay waa mawaaqii ramadaankay u tahay xajkuu u yahay wax u yahay arrimooyinka noocaas oo kale ah marka dadkii baa fiiriyey bishii waa laysugu farfiiqayo dadkii baad bishii istustusiyey alhilaal waa marka ay yar tahay fa ahbartu waan u sheegay buu yidhi ibnu cumar rasuulkii alla sala allahu calay wasalam annii ra'aytu aniga arkay dadkuna waa arki waayeen ibnu cumar baa arkay fa saama rasuulku soomay wa amara annaas bisiyaamihi dadkan inay soomaan buu amray soonka bisha inay soomaan yuu rasuulku amray rawaahu abu daawud wasaxib ibnu xibbaan waalxaakim waa xadiis saxiixa ah. wuxuu tilmaamaya hal qof hadduu naga arko oo caadil ahoo la yaqaano oo xalaalnimadiisiiyo ku lagu kalsoon yahay inkastoo la fiirfiin laakiin cabdulaahi ibnu cumar oo yahay nin saxaabada cajiib dhexdooda ku ah ayaa yidhi anaa arkay markay dadku isku farfiiqfiiqeen way istutusiyeen ay fiirfiiriyeen bishii arki waayeen ibnu cumar wuxuu dhahay anaa u sheegay nebiga inaan arkay nebigu wuu ku soomay cabdulaahi habarkiisii ummaddana wuxuu amray inay markaas soomaan marka qof kastaa qof kale muslimiintu isla wada soomaan aad bay u fiican tahay hal mar la wada afurana cajaa'ib badan bay keenaysaa isku dubnaanta muslimiintay keenaysaa maanta meeshaabaa laga arkay iska daa hal magaalaad arkaysa bishii intay dad caadiliin ah sheegeen ay dheen anaga aragnay qolo ku caddaysay diidaysa ma jirto waa beri waa ciidaynaa beri waa soomaynaa inta allaahu akbar takbiira laga akhrinaa intan timira la diyaarsanaa mashaakil badanaan haysaa waxdada muslimiinta aad iyo aad bay u fiican tahay walaalayaal in la qanco oo lagu kalsoonaado aad bay u fiican tahay cabdulaahi bni cumar waa arkay nebigu wuu ku soomay sala allahu calayh wasalam dadkana wuxuu amray inay ku soomaan wacan ibni cabbaasin radia allahu canhuma anna acraabiyan ayaa jaa ila nebi nebigu yimid sal allahu calah wasalam faqaal wuxuu dhahay innii ra'aytu alhilaala ani bishii arkay faqaala rasuulku wuxuu yidhi atashhadu an la ilaaha ila allah ma qirsan oo ma qiraysaa alla mooy inuusan alla kale oo xaqnimaa lagu caabudo uusan jirin qaala nacam ha qaala atashhadu ma qiraysaa oo ma qirsantahay anna muxamadan rasuulu ullah qaala nacam qaala faadin fi nnaas yaa bilaal bilaal dadka ku dhex qaybi an yasuumuu qadda biraha soomaaliya hal la soomay dadka u sheeg buu dhahay rawahu lhamsa isca ibni xusayma ibni xibbaan warajaxahu laakin nisaa irsaalahu xadiiskuna ibnu cabbaas xadiisku inuu irsaal yahay macnaa mursal yahay wacan xabsata um اlmu'miniin radia allahu canha can الnabiyi sal اllahu alayh wasalam qaala wuxuu bay tiri man lam yubit الصiyaam man lam yubit الصiyaam man lam qof man qofkii lam yubit الصiyaamu siyaamka aan ku baryin macnaha aan niyeysan habeenkii qabla اlfajr fajarka hortii falaa siyaama lahu soon ma laha kaa rawahu اlhamsa hamsadii ba warisay wamaala tirmidi wanisaai waxay u wariyesheen ilaa tarjiixi waqfi inay rajax tahay xadiiskuna mawquuf yahay wasaxahu wuxuu saxiix yeela laakiin marfuucan ibnu qusaym iyo ibnu xibbaan xadiisku waa xadiis saxiixa wuxuuna tilmaamayaa ramadaanka in la niyeysto ramadaanka niyada la niyaysanayna habeenkii inay markaa noqoto qof allaala qofkii aan qalbiga gelinin oo aan ku niyaysan oo aan habeenkii ku baryin inuu berisoomaayo soon uma sugnaanin innama alacmaalu binniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawa qof kastaa wuxuu niyaystana waa leeyahay camaladana waa niyada wax badanna waan soo marnayo wax markala niyaysanaya qalbigaa la gashtaa intaasaa niyada loola jeedaa ama dadkeenii kale ee imaamka la dagaalami jiray maqhribka marka la tukado dagaalo dagaal baa ka jiri jiray ee meelaha markaa aa joognay sababtu waxay tahay dadkii waa la tukaday oo inta la soo afuray la tukaday waxay sugaan imaamku inuu naweyntu soomi qadan u akhriyo meeqa imaama dagaal lagu siiyey soo fadhiyo iska ducaysto baxay waa lagu dhegay aaga sababkii noo xir lahayd sababka la kuma xiro dadka dhaaga daba akrinaya tabax sugan ma aha wax jira qofku waa inuu asaga niyeystaa soonka haddii maqribka aad niyeysato oo aad wax cunto oo aad afurto haddana aad cashayso haddana aad sacuurato wax kale uma baahnidba qofka marka ugu dambeeya biyaha ugu dambeeya markuu cabo haddana wuxuu raadinaa qof soonka u xira hawsha soonkii xira xaal badan noocaas marka mashaakilaad badan baa dhaysta laakiin bari laga roon yahay ayaad moodaayo ummadday si fiican wax loo fahmay falilaahi alxamdu waan xabsa um lmuminiin can nabi sal lla slam qaal man lam yubit siyaam qofkii aan ku baryin siyaamka qabla alfajr falaa siyaama lahu soon ma waxsoona uma sugnaan rawaahu hamsa wamaala tirmidiy wnisaai ilaa tarjiixi waqf wasaxwu marfuucan ibnu khusaym waibni xibbaan labadaba xadiisku marka waa xadiis saxiixa walidaaru qudniy laa siyaama soon ma laha liman lam yafridhu qofkii aan isku farad yeelin min alleyli habeenkii waa qofkaa niyaysan macnaha kaasoon ma baa layidhi wa can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tidhi dakala calaya annabiy nebigaa ii soo galay sala allahu calayh wasalam daata yowmin maalin wuxuu yidhi hal cindakum shay wax mahaysiin xala ah. buu soo oo soon sunno subaxii buu markaasuu yidhi wax la cuna ma yaalaa macnaha hal cindakum shay qulnaa laa macnaa ma niyaysan xalay laakiin quraac buu weydiiyey rasuulka qulnaa laa mayaanu dhahnay qaala wuxuu yidhi fa innii idan saa'im waa soomanaha waaye markaasuu nebigu xirtay soon uma kabacdina ataanaa wuu noo yimid yowman aakhar maalin kale asagoo xalay soon xirtay faqulnaa waxaanu nidhi uhdiya lanaa xays xays baana loo soo hadiyey xaysku waraashin macmacaano oo mtaqaanaa quraac oo kale ah wax tignigo laysku dardaray oo raashin aad u cub u ahaa hadiyana loogugu keenay faqaala wuxuu yidhi arinii tusiya falaqad asbaxtu saa'iman soon baan kuwaa beristaye faakada rasuulku waa cunay sal alla alih wasalam rawa muslim baa xadiidka wariye xadiidka wuxuu tilmaamaa soonka sunnada ah iyo ka waajibkuu kala duwan yahay xagga xirashada adigoo xalay aan soon niyaysanin sunno ah yaa subax intaad soo kacday wax la cunaad weysay maalan amase waad iska niyaysatay inaad mataqaanaa soonto inta zawaalka ka horay waa la xihan karaa soonka sunnada waa adaadan wax cunin afkaaga aad qab tahay haddii laakiin ee qofka u wax cuno waa dhammaatay adoon wax cunin subaxaad niyaysan kartaa habeenkii mashaakil ma laha waa soonka sunnada maxaa soo haray qofka tadawuca sooman asaa isxukumaa ah. xalay baad soon sunnaa xihatay saddex saac afar saacadoo la maraaya waxaa lagu keena warqadii arooska lagu gala hoteelkaa waxaa ka jira aroos ka soo qaybgal qada fiicanee taalee waa iska furi kartaa dhibaato ma laha marka qofka tadawuca sooman ama soonka sunnada ah asaa amiir isku ah asaa isxukuma rasuulka sal alla alay wasalam xalay soon xirtay yaa raashin baa yaala keena buu dhaa arinihii raashinka waa cunay sal alla alay wasalam ku abriistay buu dhaa xirtay maalinna asagoon xiran buu yimid oo dhaa ma hayseen wax malaa la yidhi maanta rasuulkii allo wax mala macaawa iyo qaylo iyo jirto nebi akhlaaq badan oo edabba wadan buu ahaa xaasaskana si fiican kula mucaamaloodaa awya waxaan bixiyey bixi soo biilkuma siinaaya soo inta kama bixi anig maanta dagaalkaasaa jira maanta wax lama karan haddii nu dhowraan noqo dhibaatada ka daa dadka saasaa markaa loogu talagalay rasuulkaa lagu daydaa arinihii buu dhahay falaqad asbaxtu saa'iman faakala wuu cunay rawaahu muslim wa can sahl bin sacd radia allahu canhu ana rasuula allahi qaal laa yazaalu الnaas dadku kama zuulo bkhayr maa cajalu اlfitra intay afurku dedejinayaan muttafaqun calayh xadiidku wuxuu tilmaamaa khayr ma rabtaa ummaddan khayriyay ku sugnaanayaan inta afurka la dedejinaayo laakiin maanta ma jirto dad maxaa jirtay meelaha gobol aanba laga afurinba ilaa xaadu qarsoonto gacantaasaa la fiirinaya maga xaad fiiri ku dhahay adi idaa aqbala lil min haahuna way noomaan doontaa maalintan halkaa ay marto faqad aftara saa'im saa'imku waa afuran yahay maya sug iftiin baa jira maya sug saan waaye may waaay ma jirto haddii la ogaado inay qoraxdii dhacday waktigiibaa afur laha marka waa la joogaa marka afurkana waa la dedejiyaa suxuurtana gadaal baa loo dhigaa teeda kale afurka iyo salaada tukashadeeda waa inuu afurka hormaraa wainaad afka wax gelisaa waa biyo cabtaa qof wuxuu leeya maya hadhow markaa tukadaa cuna timirtii caashay ugu duubantahay iyo bak hortiisay taalaa biyihaasu u yaalaa maya waa inaad marka hore wax cuntaa waa inaad afurtaa saa darteed markaa kadibna aad salaada gashaa maya wuxuu leeyahay timirtilka iyo gegele iyo saan waaye horta waa inaad marka hore tukadaa ha kaa laakiin marka hore afur kadibna salaada markaa tuko welitirmidi waxaa u sugnaa min xadiidi abi hurayra can الnabiyi sal اllah alيه wasalam qaal inuu yidhi qaala allahu caza wajal alla wuxuu yidhi axabu cibaadii addoommadayda ilaya xaggayga waxaa loogu jecel yahay acjaluhum kuwooda ugu dedejinta badan fiطran afurka qaybtan iyo ziyaadadan tirmidi waa daciif ayada laakiin kaa hore oo ummaddu kama zuulaan khayr inta ay afarka dedejinayaan ayadu waa saxiix wacan anas ibni maalikin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu ullahi wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam tasaxaruu fa inna fi saxuuri saxuurta barakat baraka ku jirtay muttafaqun calayh suxuurta waa baraka cuna markaa saa darteed baad dadka gobol kamida inay ku waa ka kaaftooma ani waayo awoodaan anoo suxuurna soomi anuu wax cunin baa soomi karaa muhiim ma aha adoo soomi kara adoon wax cunin oo la og yahay haddana barakaa ku jirtaa sunno nebi waaye waa loo baahan dadku inay sameeyaan waa shay aad iyo aad u muhiim ah marka qofka muslimka ah waa inuu suxuurta ku dadaalo weliba suxuurta in gadaal loo dhigo ayaa aad iyo aad u fiican in suxuurtu ay aad gadaal loogu dhigo macnaha soonka iyo diinta islaamka naxariisteedaad fahmaysaa afarkii maantaoo dhan baad soonnayd maxaa lagu yidhi dadaji iyo afar dhibkaagaa la diidaa suxuurta waxaa layidhi waxaa bilaaban raba afhaysigiiye gadaal u dhig marka intaasoo dhan waa diin samxa ah oo sahlan oo fudud oo isra ah oo ilaahay subxaana wa tacaala loo fududeeyey famaa jacala calaykum fi diini min xaraj ilahay kama dhigin subxaana wa tacaala marka anas wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu dhahay tasaxaruu fa ina fi saxuuri baraka ma aha inaad beriis cunto haddaad awoodi karta xataa oo aad awood u leedahay inaad soonto adoon wax cunin ma aha soo in la cuno ma aha waxaasoo dhan xataa asaxasabaad kabasho biyo ah saddex abood timir ah koob caana ah macnaha si aad barakada u hesho rasuulka amarkiisana aad u fuliso sal اllahu calayh wasalam wacan salmaan bin caamir radi allahu canhu can الnabiy sal اlه alيه wasalam qaal wuxuu yidhi idaa afطara axadukum axadkiin markuu afurayo falyuftir calىa qamrin timir ha ku afuro fain lam yajid hadduu helin aw waayana falyuftir calىa maa'in biyo ha ku afuro fainahu طahuur biyaasaa طaahir ahe biyo waa طaahir timirta ugu fiicanoo calool baahnayd timirtu aad bay ugu fiican tahay intii raashin kale iyo waxyaabo kale qofka uu ku bilaabi lahay arrimooyin kale waxa u fiican inuu qofka timirta ku bilaabo caafimaadna waa ku jirtaa wanaagna waa ku jiraa jasadkiisana waa u fiican yahay haddii timir la waayo biyaad ku afuraysaa dad waxay dhaheen waa biyaha caadiga ah inuu qofka ku bilaabdo taasaa fiicano toor marka leeya waa ayaga waan waxba lagu darin ardii wax lagu darana dhib kuma sugna laakiin biyaha inaad ku bilowdo haddii timir la waayo aad bay markaa u fiican tahay fainahu tahuur waayo biyaha rawahu ams wasaxa ibnu khusayma wabnu xibbaan iyo walxaakim wacan abi hurayra radi allahu canhu xadiikan idaa aftara axadakum falyuftir calaa tamrin la leeyahay dadka sigaarka cabaa dhibaato badana ka haysataa waayo sigaarku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha walow baryaan aad moodo in dadka badankood ay ka soo laga yaraanayo labalaba qofood iyo wiil oo dhallinyaro gabdho la saaxiib oo ishermagaalaynaayo iyo xataa laga yaabo inuusan cabin gacanta ku wataa baaka intaa ku dhahda gabadha sigaarku cabaan xaalad noocaas maahane in dadka akhayaarta ah iyo dadkii waxaan kulli inay waxoogaa ka yaraanayaan falilaahi alxamdu taana maanta ilaahay waa ramadaanku wuxuu ka yahay markaa fursadaha lagu gooyo sigaarka inay laga bilaabo salaad subax dhalashadeeda ilaa qoraxdu ay ka dhacday ma cabaysid walow maalmaha koowaad madax ay haystaan saase madow canuuna ma socon karo allaahu akbar marka la dhaho xabad sigaar la soo baxaa meesha rasuulku timirka afura uu yidhi asbaxuu ku afuraya sigaar meeshu u yaalaaba marka mashaakil ayaa ku jira waa wax shaydaan wato wixii rasuulka sunnadiisa kaa leexiyo haddana shay xaaraama ah wax sahlan ma aha mar waxaan dhihi lahaa dadka sigaarka inta yar ku hartay fursad waaye laysaga goyn kara bisha ramadaan saa darteed baa lagu dadaalaa waa lagu sii dadaalaa waxaa u fiican baa la yidhahdaa looska iyo sisinta iyo waxbaa lasoo diyaarsadaa kaasa caawa dhansaandheh wax yar kadibba saas macnaha iska ilmaamaysaa insha alla maanta baad madaxa ku xanuuno maalinta labaad wareer maalintaa dhulka ku dhac maalinta afraad caadaad noqonaysaa in allahu tacaala taa marka waan dhihi lahaa dadka sigaarka caawa ah. can abi hurayra radi canhu qaal nahaa rasuulu rasuulkii alla wuu diiday sal allahu calayh wasalam can ilwisaal xiriirinta soonkuu diiday nebiga sal alla alay wisaal waxaa la yidhaahdaa maanta inaad soonto cadana ma afuraysid ma suxuuranaysid beri haddana waa ku soomaysaa haddana maanta kale afuri maysa markaa ku wadaysaa ha buu dhahay rasuulka sal alla wasalam nahaa wuu diiday nahaa can اlwisaal faqaala rajul nin baa yidhi oo min almuslimiin ka mid ah fa innaka adigaba yaa rasuul allah tuwaasil waad xidhiirisaa maxaa noogu diiday macnaha nabi waa waasinayn jiray oo xidhiirin jiray saa darteed adig waad xidhiirisaaye maxaa dhacay buu yidhi qaala yaa ani idinkuma isku mid ah innii anigu abyutu waan baryaa yudcimunii rabbii asqiinii rabbigayba iquudiya ina waraabiya asoo rabbigay iquudiyo i waraabiyaan ani baryaaye anoo kale maa tihiin falammaa abow markay ka diida inay ku celceliyeen ayatahu ay inay ka reetoonaada inay ka joogsanaan can oo ay leeyihiin rasuulkii allah waad xidhiisaa noo oggolow wasala bihim yo maalin buu la xidhiire hay bilaabuu dhahaan wadnimaaye soo bilaaba way isla xiriiriyeen uma yowman maalintii kale laba soo maaha uma ra'w lhilaal bishii bay arkeen marka soo furaa dhalatay faqaala rasulku wuxuu dhahay low ta'ahara alhilaal bisha hadday dib iga dhici lahayd lazidtukum waa idinku kordhin lahaa bilmunkiri rasuulka sidii qof mataqaanaa cajis gelinayo ku canaananaya arrintaa lahum ayagu saa u yeelay xiina abu ayuu u yidhi dheh xiina abu markay diideen an yantahuu inay ka haraan muttafaqun calayh bisha wallaahi hadday dib iga dhici lahayd waa wedi lahaa buu yidhi jabaadaa ka imaanla sooma hadda an maalmood saddex maalmood ay xiriiryaana lawadii lahaayeen rasuulka alla kusnagada inay dhahan baa suuragal dhahen alla maxay bishaygu dibdhici weyse buu dhahay nebiga marka wisaalka sidiisaba waa mamnuuc axaadiista qaybkeeda waxay tilmaamaan qofkii lagama maarmaan noqdoo raba inuu xidhiiriyo ilaa suxuurta ha wado laakiin waa inuu qofku dhaqsi iska afuraa rasuulku markuu leeyahay ani idinkoo kale mi ihi waan baryaa rabbigayba iquudiyo i waraabiyaa qola waxay ku fasireen raashin baa looga keenaa nebiga jannada maqribkii biyo uu cabo iyo wax uu ku afuro haddii taa la yidhahda waxa layihi wisaal ma noqon kartin waxbuu cunay laakiin axaadiis kaloo fasirtayo wuxuu ilaahay ii yeelaa nin wax cunay wax nacbay xooggiisa oo kale taasaa laga yaabaa inay aad markaa ugu dhowdahay muttafaqun calayh wa canhu waa saxaabigii hore waa abu hurayra qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi man lam yadac qofkaan ka tegin qowla zuuri hadalka zuurka ah oo hadal been ah iyo wاlcamala bihi ku camalfalka qowlka zuurka lagu camalfalo iyo wاljahla jahli falid falaysa lilaahi xaaja ilay danka ma laha fii an yadaca inuu ka tago طacaamahu iyo sharaabahu rawahu الbukhaariyu abu daawuud wlafdu lahu baa iskale abu daawuud xadiidku wuxuu tilmaamayaa soonku ma aha cunitaankii cabitaanka oo laga sooma keliya soonku waa in wax allaal wixii wax afriya laga soomo hadalka beenta ah markhaatiyaalka beenta ah jahliga cayaaraha ah lacibka ah dadka turka ciyaara hantan anaa cuni sooma dha agee ka cuni been waaye kan anaa sidaa yeel ka afartan anaa dilay kan jarta ciyaara lixdaanaan dilay waa jahal iyo qowl zuur ah waxba wax ka jira ma laha qur'aan aqrintaa jar ciyaari lahayd ama shac ilahay cus subxaana wa tacaala wax kasta haddaad samayn karin iska seexo saad u badbaadid marka xaaladdaasa fiicanoo hadal been oo laga tago oo aan laga tegin man lam yadac qawla zuur qawla zuur qofkaan ka tegin man lam yadac qofkaan ka tegin qawla zuuri iyo walcamala bihi ku camalfal zuurka lagu camalfalo beenta la camal qabto iyo waljahla falaysa lilaahi xaaja ilahay xaaje io danka ma laha fii an yadaca طacaamahu iyo washarabuhu sharaabkiisa iyo cabitaankiisa inuu ka tago haddaad waxaan dhaafaynin runtii canitaan iska cad waayo qofkii cuntadii xalaasha ahayd iyo cabitaankii xalaasha ka afgaabsaday oo iska dhaafay oo xaraam ku afuraya ka waran waa dhibaatadeeday leedahay maantoo dhan meeshaasaad fadhisaa qiila waqaalaad ag fadhisaa maqaayaddaa horteedaad fadhisaa intii laga furaayo sanduuska daada bacda gacanta ku wadataa waa la dhacay saanaa la yeel intay ka dhacday saa waa sooman yahay waa lisdagaala ah marka gobor ka mid ah meeqaa la kala qabtay saa'imiin ah iirki dagaalku waxyaaba kale akhyaar waa dad waaweyn waay shaakadii xumaatay kaftankiiyaa xumaaday soonka marka aad ha loo ilaaliya insha allah soonka ha iska hallaynin soonka ha iska wasaqaynin soonka ha iska jebinin saasaa markaa la rabaa wa can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi kunna waxaan kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sal lla alay wasalam yuqabilu mid dhunkada kaana rasul s sm yuqabilu mid shumiya buu ahaa caaisha wahwa saa'im wayubaashiru waa la mubaashari jira wuu taataaban jiray wahwa saa'im walaakinahu laakiinse asagu amlakukum liirbihi mid ugu hanasho badan buu ah xibinkiisa nebigu waa iscelin jiray sal اllahu calayh wasalam muttafaqun calayh walafdu limuslim baa iska leh wazaad wuxuu ku ziyaadiyey muslim fii riwaaya fii bayn haddana ahayd hadaad isdhihileed amay ramadaan ahayn iyo amisaan ahayn iyo amuu iska soonaa iyo ramadaan bay markaa ahayd xilligaa nabiga sala allahu calayh wasalam xaaladdu waxay tilmaamaysaa arrimooyinka noocan wax dhibaata inuusan soonku gaarsiinaynin bacdamaa rasuulka sal alla alay uu samayn jiray caaisha ayadoo nabiga aad u ammaanaysa waxay tihi ayukum mili yaa isagoo kale noqon kara yaa rasuulkaoo kale noqon kara sal alay wasalam yaa isqiimin karaa markaasaa ramadaan marka la gaaro qof kasta wuxuu ku lehay waa cabdimra'atin naagteeda ku dhacay naagteedi baa saa yeelay wixii uu bilaabay wuxuu isleehay saan kala sameyn wuu ishanan waayey marka qofku waa inuu iscelin karaa waa inuu ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaan karaa waa laguu ogol yahay oo laguma diidan laakiin walakinahu amlakakum liirbii rasuulka sal alla alih wasalam mar allaal markaa ugu dhawaataa laga yaaba aadamna si kale noqoto darsoonto ka bacdi gabadhii baryo aad ku bilowdo kabacdi wixii dhacadhaca kadibna soonkuu dhibaato u kaa yimaado marka mashaakilkaasaa la diidayaaye amaa inta kale dhibaato markaa kuma sugna can ibni cabaas radi allahu canhuma ana nabiya sal l slam ixtaja muu istoobay wa huwa muxrim asagoo xarman واxtajama wahuwa saa'im asagoo soomanna wuu istoobay rawaahu الbukhaariyun ayaa xadiidka wariyey inaysan wax dhibaata lahayn toobiduu xadiisku tilmaamaya walow noo imaan doona xadiis diidi doona haddana mansuuq waaye iyo kanaa dembeeyey waxaasna markaa waanu arki doonaa waxbaa lagu kala fasiraa taa waxaa la mida qofkii dhiig iyo inta laga qaado amase mataqaana arrin noocaas oo kale iyaduna inaysan dhibaato markaa gaarsiinaynin soonkiisa wacan shadaad bin aws radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal اllah alيه wasalam ataa wuxuu soo maray calaa rajuli nin oo bilbaqic jooga wahwa asagoo yaxtajimu istoobaya fii ramadaan faqaala rasuulku wuxuu dhahay afqara alxaajimu iyo almaxjuum kad toobaya iyo kad la toobaya labadaba afuran yihiin macnaa soonki wuu ka jabay rawaahu lhamsa ila tirmidiyo wasahwa axmed ibnu khusayma wabnu xibbaan xadiisku waa xadiis saxiixa kani waa saxiix kaasna waa saxiix saa darteed waxaa kan inuu dembeeyey oo listoobi karo waa iyaguu noo sii socdaa weli wat wa can anas ibni malik radia allaahu canhu qaal wuxuu yidhi walu maa kurihat wixii ugu horreeyey ee la karaahsadee la diiday alxijaamatu xijaamada iyo toobitaanka lisaa'imi qofka sooman wuxuu ahaa anna jacfar ibn abi aalib ayaa ixtajaba istoobay wahwa saa'im asagoo sooman famara bihi nebiyu nebigaa soo maray sal اllahu calيه wasalam faqaala afطara haadaani labadani waa furan yihiin buu yidhi uma intaa ka bacdi rakhasa الnabiyu nebigu waa u rukseeyey bacdu markaa kadib fi اlxijaamati toobida lisaa'imi qofka saa'imka ah wuxuu tilmaamayaa in markii hore nebigu uu diidey laakiin ka gadaal uu rasuulku u baneeyey wa kaana anas wuxuu ahaa xadiidka wariyey yaxtajibu mid dhistoo wahwa saa'im asagoo sooman rawaahu daaru qudniin waqawaahu waa xoojiyo xadiidka xadiid qawi waaye buu yidhi waana sida uu sheegay intaasna wuxuu tilmaamayaa in qofka istooba dhibaataysan markaa ku jirin oo la kala qaadqaadoo dhahda dhiigu hadduu badan yahay waa jabaa'i hadduu wax yaraa dhib muku sugna iyo arrimooyinkaasoo dhan laakiin xadiisku wuxuu tilmaamay nebigu inuu istoobay asagoo maxram isna toobay asagoo markaa ramadaan ah ama uu markaa sooman yahay wa caaishata radi allahu canha ana nebiya sal alla alay waslam igtaxala wuu kuu indhakuushay fii ramadaan wahuwa saym asagoo sooman rawahu ibnu maajah biisnaadin daciif qaala tirmidi wuxuu dhahay laa yasixu fiihi shay waxba kama ansixin bir arrimooyinkaa gudahooda kamida waxa indhakuusha tilmaamaya iyo nebiga indhakuusha iyo arrimooyinkaasoo dhan maya buu yidhi wax ka asaxay markaa ma jiro laakiin imaam albani wuxuu leeya xadiisku waa xadiis saxiix ah dhibaatana markaa kuma sugnaa waayo cuntada iyo cabitaanka daakhilka aadaya soonka furaaya lamid ma aha hadalkaana marka waa jira wacan abi hurayra radi allahu canhu qaal qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam man nasiya qofkii hilmaama waa ilowday wahuwa saa'im asagoo sooman oo faakala cunaa aw shariba ama cabaa falyutima sawmahu soonkiisa iska wato fainamaa acamahu allah wasaqaah alla qudiya waraabiyaya insaan waxaanu u nahayna waa ilowshaha walaqad cahidna ilaa aadam min qablu fanasiya u hilmaamay buu dha ila subxana wa tacaala marka hilmaanshuhu waa da'bi iyo dhaqan annaga nagu dhex sugan waxaa laga yaaba waxbaa lagu dhiya waa hilmaamaysaa salaad baa laga yaaba iska fari inaad ilowdo wixii laguu dhiyo goormeed ii dhiibtay inaad dhahdo wixii lagu soo dira inaad ilowdo marka arrimooyinkaas ilaahay wuu noo dhaafay rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhta'na allow ha noo qabsanin haddaan ilowno ama aan hilmaanno haye buu dhaha ilah subxaana wa tacaala markaasuu nebigu leeyahay man nasiya qofkii hilmaamaa wahuwa saa'im asagoo sooman oo faakala wax cuna ramadaan waay taasta maalmaha ugu horey ugu badan tahay waxaana inta badan ay ka dhacdaa dadka soonka keliya sooma dadka khamiista isniinta iyo ayaamubiidka iyo sooma waa yaqaaniin ayaga inuu sanadkao dhanbu soom buu yahay laakiin dad waxaa jir ramadaanka basle sooma dadka noocaas dhacdhacooda badan asoo mar watuu soo xasuusana keeg iyo caan asoo watuu argoay war soo xasuusana mar ilaa laga qabsado shan iyo afar laga gaaro dhibaato ku hayay soonka laakiin dadka kale waa barteen sanad kasta iyo sanadkao dhan waa u soon isniin waa u soon talaad waa u soon ayaambid waa u soon carf waa u soon bisha mataqaana maxram waa u soon marka dadka xaaladooda saa ay tahay waa mawduuc kale laakiin dadkan kale aad bay isugu hilmaamaan xadiiska ilahay bishaaru uga dhigay wahwa saa'im faakala uu cuno aw shariba ama uu cabo falyutima sawmahu soonkiisa ha iska wato fainamaa acamahu allah ilahay baa quudiyey oo saqaahu waraabiyeye markaad soo xasuusato aad joojinaysaa markaa soonkaaga waad iska wadanaysaa ama markaad soo ilmaanta haddaad sii wadda ka waran sii wado sii macansato ma jirto muttafaqun calayh walilxaakim man afdara fii ramadaan qofkii waxuna ramadaan naasiyan asagoo ilowsan falaa qadaa calayhi walaa kafaara qadana lagama rabo kafaaro lagaama rabo waa naxariis kale wahuwa axiix waa xasan buu yidhi xadiidka saxiixa uu yidhi waxau tilmaamaya xadiisku inuu xasan yahay laakiin wuxuu tilmaamayaa kii hore oo kale qof allaala qofkii soon inta hilmaama wax iska cuna haddana caba falaa qadaa calayh jimaaca waa lamid bay dhaheen culimmada gobol ka mid ah qole way diidan yihiin laakiin jimaac maba la hilmaami kara yidhaahdeen see loo hilmaama wax dhici kara ma aha ilaan wax inta la soo qaada afkala gelinaya ma aha waxay ubaahan taha hawl iyo muqadamaad iyo waxyaabo badan iyo gabadhii la tuutuuga iyo waxyaaba badan soo marka xaalad noocaasoo kalea keenaysa inaan la ilbaabi karin mar baan dhamaystiri doonaa weli waa noo socda haddii ilahi meesha aynoo joogto caawa bilaahi tawfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam